alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allah wslm wbaarak wancam cla nabiyina muxamed waalih wصaxbih ajmaciin wuxuu uhi naadimku raximah اllah tacaala wاlmru bاlficl اlmuhim اlmunxatim amr bih wbاladii bihi yatim wاlmru amr bilficli ficil lays amro almuhimi muhima almunxatimi waajiba mrun amar weeye bihi shaygaa laysamrayo iyo wa biladii kii laysamrayo yatimu bihi uu ku dhammaystirmay wamaa laa yatimu lwaajibu ila bihi fa huwa waajib shayga lagu amray ee lagugu waajibiyey shayga la'aantii aanu ku dhammaystirmayn shaygaa kalena waa waajib maxaa tusaalo noqonaya ya waysadii maxaa loo baahan yahay ya salaaddii de weysay u baahanta laakiin waxaa lagaa yidhi waysada lafteeda lays amray waxaa keentaan waxaan toos la laynoo amray haddaad tiraahdo salaadu ma ansaxaysa ilaa weyse la'aan waa sax laakiin weysadii idaa qumtum ila salaa faqsiluu baa taalla wuxda hadduu daliil leeyahay qaacidadan uma baahna soo maa dee naskiibaaba ku amray isagiibaa amara waxaa lagu ihi jamaca mashaahidka ku tuko soo amar maa maxaa kugu waajibaya inaad soo aaddo almashyu ila almasjid baa lagaa doonaya inaad u socoto wahaakada yani waa shay ficilkaasi uu ku dhammaystirmayo sunnihii baa la mida maa laa yatimu lmanduubu ila bihi fa huwa manduub waxaa sunno ah maalinka jimce iyo ciidda iyo maalmahaasoo kale in cadar la ysmaraya soo ma marka la exraamanayo cadar in la xadarkii haddaadan haysan ka war inaad soo iibsataa muxuu noqonaya waa sunne lanno sunnaha ma samaynaysid ilaa ila mar walba hadiid heli mayside waxa wey inaad soo iibsato wey iibsigaa sunnu noqonaya kanna waa la mido waa waajib noqonaya wاlamru amar biاlficli اlmuhimi ficil muhima laysamro baydka unbuu shiikhu ku buuxinaya wuxuu uga jeedaa un waajib baa lagaa doonayaa waajibkaas wixii la'aantii aan lala iman karin isaguna waa waajib almunxatimi amarkaasoo waajiba amrun bihi waa amar shaygaa lagu amray iyo wa biladii kii bihi isagaba yatimu ku dhammaystirmay kalamr bisalaa waa salaada amarka lagu amray oo kale amrun waa amar bilwudu wayse lagu amray iyo wa kulli shayin shay dhammaantii oo lisalaati yufradu salaada loo waajibiyey salaaddii baa layna amray laa yaqbal allahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada idan markii la yidhi salaadii lagu amray waysela-aan lagu tukan laakiin wayse la'aan ma harcigaa sheegay mise caadadaa sheegtay de harcigaa sheegay harciga haddaan inoo keeni lahayn salaad in la tukadaa ma weysey waajibin lahayd weyse may waajibisay marka kaa waxaa la yidhaahdaa hari harciyabaa la yidhahda harcigaa hari ka dhigay marka qaacidadii ahayd maa laa lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib looma baahno waayda harcigaaba taa ku caddeeyey laakiin waalidka oo waxa weeye dhibaataysan oo kaaga baahan garab kaaga baahan si aad ugu samafasho oo aad u caawiso birulwaalidayn baa lagu amray maa laa yatimu biru lwaalidayni ila bihi fa huwa waajib lacag baad haysa lacag buu u baahan yahy lacagta inaad siisa waa maxay waa waajib laakiin nas sheegaya aabba lacag si miyaad haysa ma hayna ee waxaynu haynaa in loo samafalo marka samafalkii waajibka ahaa wixii lagu xaqiijinaya muxuu noqonaya waa waajib waalidkaa daw u baahan yahay keento waxaasuu u baahan yahay si loogu samafalo haddaad samayn weydo umaad samaalin umaad samaalin marka qaacidadaas waxay naga anfacaysaa wixii nasku aanu inoo sheegin ayaynu odhanaynaa maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib kalamri bisalaati sida salaada in laysamra wey amrun waa amar bilwuduu waysada laysamray iyo wa kulli shayin shay dhammaantii oo yufradu loo waajibiyey lisalaati salaadii waxayumaa in jiia bilmaluubi yukhraju bihi can cuhdat lwujuubi waxayuma wax kastoo salaada loo faral yeelay waxaa soo gudagelaya wixii sharcigu sheegay sida weysadoo kale istiqbaalu lqibla satru lcawra iyo kuwa lamidka waxaa kaloo soo gudagelaya wax kastoo salaada la'aanteed aanay ansaxay satrulcawra haddaadan maryi hayse ka war inaad maryihii xasilisaa maxay noqonaysa waajib si aad u tukato si aad u tukato qibladii haddaad garan weyd maxaa kugu waajiba ya ijtihaad baa kugu waajiba dadaalkiina waxaa ka mida dadka meesha yaqaana inaad weydiiso waa ibladu aggeyga igta ibladu aggeyga xigta ijtihaadku mar walba maaha hargeysaad tagtay hodheel baad ku degtay olkaaga baad hoosta ka soo xidatay waxaad tirtalo ibladu waa agge waa ku ijtihaaday saxba qolada hodheelka resebshinka u tag istiqbaal war xaggaad u tukataa ibladu waa agge ka waddada marga waaad ku taa waa ibladu waa xaggey naga xigtaa meeshaasoo kale dee waa lafteedu waa nooc dadaalka ka mida laakiin ijtihaadku waa dee markay kugu khasabto wey lakin haddaad si kale ku ogaan karto min iqa haddaad nin iqaa ah hesho waxa weeye qowlkiisaad qaadanayso waxayumaa injiia bilmaluubi waxayumaa meeshii injiia haddii lala yimaado bilmaluubi wixii layska dalbaye lays yukhraju bihi waxaa lagaga baxayaa can cuhdati اlwujuubi waajibnimada mas-uuliyadeedii baa lagaga baxaya waxba lagu raaci maayo mar haddii aad la ti baab nahyi tacriifuhu istidcaau tarkin qad wajab bilqowli miman kana duuna man alab tacriifuhu nahyiga qeexidiisu istidcaau tarkin tegid in loo yeedho weeye tegid in la dalbo weeye istidcaa bimacnaa alab istidcaau tarkin ay alabu tarkin tagitaan in layska albo wey albitaankaasoo qad wajaba waajibay nahyi baynu ka hadlaynaa nahyigu ma waajiba sooma nahyigu dee ma waajibo ee waa xaaraan ee waxaa looga jeedaa qad wajaba ay qad lazim tegitaankaa lagaa dalbayaa uu yahay laazim mid laazima oo in laga tagaa ay waajib tahay khasab tahay tacriifuhu istidcaahu tarkin yeedhmo tegid dalbasho la dalbanayo wey qad wajaba dalbashadaas soo waajibtay bilqowli qowl lagu dalbado miman kaana duuna man alab miman kaana kii ahaadayna laga dalbanayo xaggiisa duuna man alab kii wax dalbayay ee nahyiga soo jeedinayay waxa weeye kii ka hooseeyey laga dalbanayo yacnii naahigu wuxuu wax ka dalbayaa oo wax ka nahyinayaa oo tegid ka codsanayaa mid isaga ka hooseeya miman kaana kii ahaaday baa laga dalbanayaa duuna man alab kii wax dalbay sokadii oo ka wax laga dalbanayaa hooseeya ka wax dalbanayaana uu sareeya wa amrunaa amarkayo bishayi shay amraya nahyu nahyi weeye maanicu nahyigaasoo diidaya min didihi lidkiisa diidaya walcaksu cagsiguna waaqicun waa mid dhacay ayضan hadalka lagu noqoyey wa qaacidadii ahayd almru bishay nahy can idihi wاnahyu can الشhay mr bidihi aw bwaxidi min adaadihi horaynusoo haay lakin waa soo koobaynaa maanta almru bhay hay baa lagu amray nahyun can idihi lidkiisaa lagu diiday mid horta layskuma khilaafsana hay in lagu amraa nahyi ma ah oo haddii lagu yidhaahdo maala uskun xasilooni same xasiloonow baa lgu uskun ma amar ba mise wa nahy waa amar wey ayib waxaa lagu yidhi kaasina waa maxay waa nahy xagga macnaha isku mid ma yihin xasiloonow iyo ha dhaqdhaqaaqi isku macno ma yihi laakiin midna maxaa la yidhaahdaa midna amar baa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhaahdaa nahy baa la yidhahda taa waa laysku waafaqsanyahi wa amrunaa bishayi nahyun can diddihi nahyigii ma aha hadday isku mid yihiin ma laba kala baab baynu ka dhigi lahay ma laba kala siiqay noqon lahaaye kanna waa laa tafcal kanna waa ifcal kalaa naahiya baa gashay kana waa siiqaةu ficli اlmr marka horta almru laysa huwa اnahyu binafsi taa waa la fahmay sooma waxaa kaaga filan kana waa amar kana waa nahy meesha maxaa yaala waxaa in la yidhaahdo amarkan la is-amray wuxuu keensanayaa si amarkaa loo xaqiijiyo lidkiisa in laga tago maa laa yatimu اlmru ila bihi fahuwa mru macnuhu waa intaas waxaa lagu ihi oskon amar baa lagu siiyey sooma amarkaas si aad u fuliso maxaa lagaa doonaya inaad joojiso xarakada marka joojinta xarakadu waa wax laga tagay waa nahi marka uskun waxaa ku guda sugan laa tataxara uskun si loo helo waxaa laazima laa tataxarak inaad fuliso sooma ayib waynu cagsinaynaa wاlcagsu ayضa waaqic waxaa lagu uhi laa tataxarak waa maxay waa nahyun can iish can اlxaraka si aad xarakada u joojiso maxaa kuu fududaynay asukuun sukuun inaad la timaado marka annahyu can shay wa amrun bicaksihi laakiin laysa laf ahaantiisa maaha wainamaa uu ka dhalanaya ama uu laasimsanaya waxaa lagu yidhi istaag qom marka waa inaad fadhiga ka tagtaa sooma jiifka waa inaad ka tagtaa si loo helo maxay marka qom si aad u xaqiijiso waxay la mid tahay laa tajlis walaa tadajac baad iska ilaalinaysa ayaad iska si amarka loo xaqiijiyo ayib waxaa lagu yidhi laa tajlis ha fadhiisan si aad nahyigaa u fuliso maxaad u baahanta alqiyaam baad u baahanta marka qum baa meesha imanaysa istaag baa meesha imanaysa wa amrunaa amarkaya bishayi shay lays amra nahyun maanicu waa nahyi diidaya min diddihi lidkiisa ayuu diidaya waalcagsu cagsiguna aydan hadalka lagu noqonya waaqicu waa mid oo shay haddii lagaa nahiyo waxaa lagu farayaa si nahyiga loo xaqiijiyo inaad waxa weeye eh, amar la timaado ayaa xaqiijinaya nahigii tegiddiisa inaad xaqiijiso kool wax xun baa laguli kool si aad amarkaa u fulayso waa in laa ta'kul aad ka fogaataa oo wax cunisla'aan aad iska daysaa oo wax aad cuntaa laa ta'kul haddii lagu yidhaahdana akliga cunidiisa waa inaad joojisaa kul baad ka joogsanaysa waay waa agga macnaha laakiin agga lafdiga maaha lafdiga marka laega midna waa amar midna waa nahy wasiiqaة اlأmri اlatii madat tari wاlqasd minha an yubaaxa ma wujid kama atat wاlqasd minha الtaswiya kada litahdiidi watakwiinin hiya wasiiqaة اlmri siiqada amarku allatii taasoo madad tagtay tari way u imanaysaa wاlqasd minha wاlxaal alqasd minha iyadoo ujeeddada siiqada looga jeedaa ay tahay an yubaaxa in la ibaaxeeyo la banneeyo maa wujida wixii la helay siiqada amarka ifcal oo shal aynu soo marnay iyo kuwa la midkaa ah. way timaadaa iyadoo looga jeedo ibaaxa kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum waa amru ibaaxa waa la idiin ibaaxeeye wixii ilaahay xalaaleeye inaad cuntaan waa laidiin ibaaxeeye kamaa atad sida ay u timi waalxaal alqasdu minha iyadoo siiqadii qasadkeedu uu yahay wاlqasdu qasad minhaa siiqada looga qasdinaya siiqatu ifcal altaswiya sinaan ay tahay sida maxay oo kale isbiruu aw laa tasbiruu sawaaء calaykum kadaa sidaasoo kale litahdiidin handadaad iyo wa jirsiin hiya ayay siiqadii u timaadaa atahdiid waa u timaadaa icmaluu maa shitu inahu bima tacmaluuna basiir wa takwiin kunuu qiradatan khaasiyiin kun inama amruhu ida araada an yaquula shaya an yaquula lahu kun fayakuun inama amruhu ida araada shaya an yaquula lahu kun fayakun waa amru bitakwiin jirsiin fasl intaana way ka sii badan yihiin meelaha kale loogu tegi doonaa insha allahu tacaala intaa ka badan bay u timaadaa faslun wاlmuminuuna fi khiطaab اllahi qad dakhaluu ila الصabi wالsaahi wاlmuminuuna muminiintu fii khiaab illaahi hadalka alle qad dakhaluu waa soo galeen mumin oo dhan baa soo galeen muminadiina waa la mid waayo dakarka la taqliibiya aaliban wlmuminuuna wlmuminaatuna waa ku jiraan fii khiaab illaahi hadalka alle qad dakhaluu waa soo galeen ila asabi wasaahi ila asabiya sabigii mooyaane iyo wasaahi kii saahiga ahaayee hilmaansanaa labadaas waa laga dhaafay iyo wadaljunuuni kii waalida u saaxiibka ahaa ay kulluhum dhammaantood saddexdaasiba lam yadkhuluu may soo gelin xaggaanay soo gelin fii khiaab illah may soo gelin oo lagula hadli maayo takaaliifta wlkaafiruuna gaaladu fi lkhitaabi khitaabkii alle udkhiluu waa la soo geliyey ama dakhaluu way soo galeen fii saa'iri lfuruuci furuucda dhammaanteed ayaa lagula khiaabaya fi lkhitaabi bay ku tacalluqaysaa fi lkhitaabi bay gaaladii soo galeen fii saa'iri lfuruuci lagula khiaabaya furuucdii oo lishariicati shariicada u sugnaaday furuucdii waxaa baxaya usuushii iyo caqiidadii iyo iimaankii isaga waa lagula hadlaya waxa la ysku hayaa furuucdii salaadii iyo soomkii iyo axkaamtii kale ayaa laga hadlaya way soo gelayaan khiaabkii wa fi ladii kii lagula khiaabaya biduunihi isaga la'aantii mamnuuca ay mamnuucatun ay mamnuuc inay fuliyaan oo ay sameeyaan wadalika kaasina alislaamu islaamnimadii weeye falfuruucu furuucdii tasxiixuhaa ansixideedu biduunihi kaa la'aantii oo islaamka ah mamnuucu mid la diiday wey shiikhu halkan wuxuu kaga hadlayaa nusuusta kitaabka iyo sunnada yaa lagula hadlayaa waxaa lagula hadlayaa almu'minuun marka mu'miniintaasi waa kuwa baaligiinta ah waayo sabigii kuwa caaqiliinta ah oo majnuunkiibaa baxay labadaasi waa baxeen mulaqan bay u baxeen labadaas waxaa kaloo baxay fii xaalin duuna xaal asaahi annaaim asaahi almuqma calayh haddii la yidhaahdo mil naaim wey haddii la yidhaahdo waa mil almajnuunna isaguna majnuunkuu raacaya kuwaasina xaalat ladaaga ayay khitaabka ka baxaya oo salaadii wakhtigeedii hadduu ka sahwiyo oo uu hilmaansan yahay ama uu hurdo waxa weeye xilligaa inuu tukado hadalkii ku saabsanaabaa ka dhacay laakiin markuu soo tooso maxaa laga doonaya inuu qalleeyaa laga doonaya marka kaasi ma ka wada baxay mise waa baxay ya uu ka wada baxa mise ka baxa dee ka baxa wuxuu ka wada bixi laha hadii salaadba laguma leh haddaad seexato laba maalmood haddaad hurdo salaad laguguma leh dee wuu bixi laakiin salaaddii waa lagu leeyahy laakiin intaa uu hurdo ayuu macduur yahay intaas ayuu macduur yahay oo lagala xisaabtay maayo laakiin kii soo jeeda aan saahiga ahayn isagu ku dambaabay isaga waa lagula hadlay majnuunkii iyo abigii iyaguna way baxeen waa khiaabka takliifka ama khiaab lwaci waa lagu leeyi maxay u kala duwan yihiin khiaab takliif waa laga doonaya iyaga ehel uma ah inay tukadaan inay soomaan inay xajiyaan ehel uma ah laakiin wixii ay geystaan iyo wixii sabab ku xidhan haddii sababtii laga helo waa laga doonay akadii ninkii waalla isagoo maalqabeena abu waashay xoolihii weli isagaa le sooma dee zakadii waa bixinaya dadka mas-uulka u ahbaa zakadii ka bixinaya xoolihiisay ka bixinaya agoonkii aabbihii xoolaha uga dhintay waa maalqabeen zakadii waajib bay ku tahay waayo sababtii zakadaa la helay ama ha wallaado ama ha yaraada loo eegi maayo axkaam wadciya baa la yidhahda waxbuu kaa jajabiyey ilmihii yaraa ama kii walla ma lagu leeyahy xoolihiisaa lagu leeyay kii mas ka ahaabaa bixinay wahaakada wlmuminuuna muminiintu fii khiaab illaahi hadalka alle qad dakhaluu waa soo galeen ila abiya wasaahi mooyaane wadaljunuuni kii walla ayaa isaguna soo kulluhum dhammaantood lam yadkhuluu may soo gelin wlkaafiruuna gaalku fi lkhiaabi hadalkii khiaabkii alleh udkhiluu waa la soo geliyey fii saa'iri lfuruuci furuucda dhammaanteed lagula khiaabayo oo lishariicati furuucdaasoo shareecada u sugnaaday usuushiibaa baxday iyo wa fi ladii kiibaa lagula khiaabaya fi lkhiaabi wuu ku tacaluqaya wa fi ladii kiibaa gaalka lagula biduunihi isaga la'aantii mamnuuca ay mamnuuc tahay inay la yimaadaan wadalika kaasina alslaamu islaamkii wey oo fi ladii kii biduunihi isaga la'aantii mamnuuca furuucda in la sameeya ay mamnuuc tahay wadalika kaasina alslaamu islaamkii weeye falfuruucu furuucdii tasxiixuhaa ansixideeda biduunihi ay biduuni lislaami islaam la'aantii mamnuucu mid la diiday wey taa macnaheedu waa maxay gaalkii waxaa laga doonayaa inuu tukado laakiin isagoo gaala haddii uu tukado ma ka ansaxaysa maya si ay uga ansaxdo muxuu u baahan yahy idan gaalkii marka salaada la farayo waxaa kaloo la socota maxay wa bima laa yatimu asalaatu ila bihi wahuwa lislaam gaalkii waxaa ku waajibtay salaad idan waxa weeye sharulwujuubkii waa la helay mar hadduu caqli leeyahay qaangaadh yahay salaaddii hee way ku waajibaysa maka ansaxaysaa sharطu ixa waxaa ah islaamnimo kama ansaxayso idan haddii la yidhaahdo gaalkii salli tuko taa macnaheedu waa maxay salli tuko wa aslim qablaha intaadan tukanna islaam baa meesha ku jirta waayo ka ansixi mayso ilaa uu dee islaamnimo la yimaado sida marka laynoo yidhaahdo salli uhra maxaa la socda watawada qablaha sooma saasoo kale wey wadalika kaasina alislaamu wey falfuruucu furuucdi tasxiixuhaa ansixiddeeda biduunihi islaamnimo sokodeed mamnuucu mid la diiday wey oo isagoo gaala ka ansixi mayso in lagula hadlayana dawataynu nidhi adiladana tusaysa maxaa ka qaluu lam naku min almusaliin walam naku nucimu miskiin wakuna nahuudu maca alkhaa'idiin wakuna nukadibu biyowmi اddiin waa mise shay waa imse shay ya saddex waa afar wey afartaa maxaa furuuca saddex baa furuuca ta ugu dambaysaana waa waxba waa lagula hadla baab lcaam waxaduhu lafdun yacumu akara min waaxidin min hayri ma xasrin yura min qowlihim camamtuhum bima maci waltanxasir alfaaduhu fi arbaci waxaduhu caamka qeexidiisu lafdun lafdi weey yacumu camimaya akara wax ka badan min waaxidin mid ka badan min ayri maa xarin ay min ayri xasrin koobid la'aan maadu waa zaaidu min ayri xasrin koobid la'aan oo yuraa la arkayo min qowlihim baa laga keenay hadalkii ay yidhaahdeen camamtuhum waxaan gaadhsiiyey bimaa maci wixii maciga ahaaday aan haystay ayaan wada gaadhsiiyey oo wada siiyey waltanxasir ha koobnaato alfaaduhu erayadiisu fii arbacin afaraa ku koobnaato caamka maxaa lagu qeexayaa waa lafdun yacummu akara min waaxidin min gayri xasrin dafcatan waaxida waa lafdi caam ku ah wax mid wax ka badan mid wax ka badan iyadoo aan waxaasi koobnayn hal marna uu caam ku wadaya waxa ku baxayna hore inu soo sheeg lafdigu waa inuu caam aara min waaxid waa inay soo gudagalaan oo dee jamac waa inuu soo gala haddii mid keliya uu yahay dee waa khaas jaaa zaydu ma labu qaadaya ya ma qaadaya laakiin haddii la yidhaahdo maa jaaa rajulu rag badan baa soo geli nin ma iman nin oo dhan baa soo gelay ama laba ha noqdo ama ha ka bato wahaakada xasri waa inaanu ahayn hadduu bato laakiin uu yahay wax xad leh koon way badan yihin laakiin kun iyo kow maah na maah waa kun gaw ah waa maxduud sooma ah. isaguna waa inaga baxay caam lama yidhaahdo siduu doonaha u bato siduu doono hau bato isaguna waa naga baay dafcatan waaxida maxaa baxay waxa baxay jaaa rajulu nin baa yimi waa aqbalaya sooma waa ismaaciil geedi warfaa wuxuba waa aqbalaya laakiin hal mar bay soo wada gelayeen ma soo gelaya mid mid bay u soo gelayaan midunbaa meesha looga baahaya laakiin midkii baan cayinay halkaana waxaa ku baxay dafcatan caamka marbay soo gudagelayeen jumlatan waaxida shiikhu wuxuu idhi alfaadiis waa afar wey waltanxasir waxaa loogu koobayaa kitaabkan dad bilowabaa loogu talagalay marka haddii maanta la yidhaahdo siyaqulcaam waa dhowr iyo toban dee inaad dhagabarjooda laga yaaba marka afartan waa afar la soo dhoweeyey laakiin way ka badan yihin aljamcu wlfardu lmucarafaani bilaami kalkufaari wlnsaani ka koowaad iyo ka labaad aljamcu jamac wey iyo wlfardu mufrad wey almucarafaani waxa weeye lagu tacriifiyey bilaami laam kalkufaari iyo wlnsaani wey almucarafaani bilaam mise bilalifi wllaam baa la odhanaya ya waxaa wax taariifinaya ma alali wlaamba rajul arajul mise waa laamto keliya naxwaha maxaa ku dhigate ya ajruuya midaa ku soo mar a labada waa kee shiikhan ha dhegaysaneen shiikhan usul bu hadda ka hadlay laakiin naxwihi nigu noqdo ya alif iyo laam soo ma waa laba qowloo naxwiyiinta isugu khilaafsan yihin ma laamto keliya wax kaga haysa mise alifta iyo laamta wada socda ina maalikiisu mada xifdihi al xarfu tacriifin aw illaamu faqad al oo wada socota xarfu aw illaamu faqad ama laamto keliya marka waa madhab jirta wey asalku inuu yahay waxa wax tacriifinaya allaam aliftuna waa lilwasli wey aljamcu iyo wlfardu lmucarafaani bilaam laam lagu taariifiyey iyo alifteedii kalkufaar waa jamci alkufaar al baa la geliyey soo qabta ayad alkufaar soo qabta ya wlkaafiruuna hum aalimuun laakiin waa jamckaasi mudakar saani jamcu tagsiir alkufaar iyadu ma badna ya ya yaa ayuha الnabiyu jaahid alkufaar wa jamiic alkufaar wasayaclamu alkufaaru liman cuqba daar ayb idan gaal oo dhan bay caan ku tahay lafdiguna waa jamc wlnsaana waa mufrad al baa la geliya ina alinsaana lafii khusr ay kullu insaan insaan dhammaantii ashaana waxaa u calaamada inta asha la xadfo ayaa kullu lagu bedeli karaa inta asha la qaado ayaa waxa lagu bedeli karaa kullu wاlcasri ina اlinsaana ay kullu اlinsaan lafii khusr ila اladiina mooyaane jaahid اlkufaar ay jaahid kula alkufaar jaahid kula kufaar way ansaxaysa laakiin kullu hadday booska geli weydo caam noqon mayso alrajulu khayru min almar'ati baa tiri alrajulu aasi may noqonaysa ya kullu booskeeda may gelaysaa kullu rajulin khayru min imraa sax ma nin kastaaba sagagarba ha noqdo khabriyacada nolosha ka dhacay dumarka waa ka khayr badanya ma saxba sax ma laakiin jinsiga raggu guud ahaan iyadoo aan la kala qaadin dumarka waa ka khayr badanya taasaa waxaa wey sax si guud marka loo eg taa lafteeda waa laga yaaba inay ka doodaan xaq bay leeyihin waay al markay caam noqonayso waa in bedelkeeda la geliyaa kullu markaasuu caam noqonaya al alistiqraaqiya baa la yidhaha labuu halkaa shiiku ku sheegay wakulu mubhamin min alasmaa'i min daka ma lishari wاljazaa'i walafظu man fii caaqilin walafظu ma في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى, كذا متى, الم كذا متى الموضوع للزمان شيku halkan wuxuu kaga hadlayaa nooca saddexaad oo waa almubhamaatu min alasmaa iyaguna cumuum bay tilmaamayaan almubhamu min alasmaa waa maxay guud ahaan waa almawsuulaat asmaa lmawsuul dhammaantood asmaa lmawsuul iyo asmaa ashar iyo asmaa maxaa idinka dhiman asmaa listifhaam kuwaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa alasmaa اlmubhamaat baa la yidhahdaa cumuum bay tilmaamayaan dhammaantood faahfaahinteedana de naxwaha aad loogu faahfaahinay halkan waa tilmaamo wa kulu mubhamin mid kastoo mubhama oo min alasmaa'i asmaada ka min daaka waxaa ka mida muhamaadkii maa ayaa ka mida lihari wljaza ay sugnaatay au jaza ma laba kala duwanba ya miyay kala duwan maa hariya iyo maa jazaiya masaasaa laga wada waa isku midu waa isku mid maa hariya hadday noqoto dee jazageedina waa wadataa maa liljaza hadday noqotona hari baa la socda marka wamaa hariya kusoo kor wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu llah maa hariya wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuh waa jawaabkii maa hariya jazaiya min daka waxaa ka mida maa oo lihari wاljazai usugnaatay wamaa hariya wa lafdu man lafdiga man oo fii caaqilin kii caqliga lahaa loo isticmaalay wa lafdu maa lafdiga maa fii hayrihi kii aan caaqilka ahayn loo isticmaalaya wa lafdu ayin fiihima lafdu ayinna labadaba waa loo isticmaalaa caaqil iyo hayru caaqil shiikhu wuxuu tilmaamay maa oo lishari waljaza u sugnaatay oo shariye ah waxaana loo isticmaalaa maa liayri اlcaaqil baa loo isticmaalaa xayawaanaadka iyo jamaadaadka iyo wii lamid waxaan caqli lahayn man oo shardiye ah manna waxaa loo isticmaalaa lilcaaqil ama mawsuula ha noqoto ama shardiya ha noqoto ama istifhaamiya ha noqoto lilcaaqil wey man oo shardiyaa maxay noqonaysa ya faman yacmal miqaala daraة man yacmal suuan yujza bih waa hariy waxay kaloo noqotaa man mawsuula naam alifataa ayad haddaad soo qaban weydaan tusaale samays ya waman yuslima wajhahu ila allah fahuwa muxsin waa shari wey jawaab baa meesha taala man yuslim wajhahu ila allah fa huwa muxsin adaa kutusaysa jawaabta naam ya man facala hada biaalihatina laakiin waa istifhaam lafteeda soo ma naam man camila صaalixan falinafsihi iyadana jawaab baa la socota ya man man da ladii iyaduna waa istifhaam waa kuma mandaladiisu istifaam ma ya waxaad tidhi aci man jalas aci sii man ay اladii jalasa marka mid kastoo fadhiista waa la mid kastoo fadhiista waa la siinaya man jalas ay اladii jalas wey man mawsuula istifaamiina waa idinkii sheegaya man da ladii iyo waataynu oo istifhaamiyaa xagga dambu shiikhu meel dambuu geliyey walloy ahayd halkan in la raaciyo maa oo istifhaamiya xagga dambu inoogu keenay maa oo mawsuulaan waynu sheegnay sooma maa oo mawsuula iyadoo isku badanta manta un bay la midta ayib wuxuu idhi ayna waxaa ka mida ah mubhamaadkii lafdu ayna wahuwa isaguna lilmakaani makaanka ayuu sugnaaday aynanada istifhaam can ilmakaan wey waa ismi mubhama kada sidaa waxaa la mida ah, mataa baa la mid ah oo almawduucu loo dejiyey lizamaani xili loo dejiyey mataana xili baa loo isticmaalaa waxayna noqotaa shardiya waa noqotaa waxay kaloo noqotaa istifhaamiya waa noqotaa laakiin zamaan baa loo isticmaalaa wa lafdu laa waxaynu u gudbaynaa kii afraad buu noqonaya sooma aljamcu almucarafu billaam ya almufrad almucarafu billaam ya alasmaa almubhama saddex baynu ahayn kii afraad wey wa lafdu laa ayaa cumuumka siyaaqdiisa ka mida fi nakiraati nakiraadka loo isticmaalay لفظ لا في nakiraat uma maa lafdiga maa baa xiga fii lafdi man taa biha mustafhima oo ku sugan fii lafdi man mid lafdigii ataa la yimi biha maada mustafhiman xaal uu yahay mid istifhaam ku dalbaya oo istifhaam ku samaynaya oo su'aal waxa weeye ku weydiinaya yacni wuxuu uga jeedaa maa oo istifhaamiye ah weeye maa oo istifhaamiye ah liayr اlcaaqil waxaa tidhi man qaam man qaam waa maxay man qaam waa istifhaam yaa istaagay man qaam yaa istaagay calaama istifhaam baa ka dambaysa maana maxaad odhanaysaa maa saqaط qofada waxbaa dhacay ad dabadna maxaa tidhi maa saqa maa waa istifhaam saqana waxa weeye waa mubtada iyo khabar waxaad weydiinaysaa maxaa dhacay ma saaqit maxaa dhacay marka waa maa oo istifhaam loo isticmaalay iyaduna waa cumuum waxaa soo gudagelaya kullu shay oo aan caqli lahayn oo laga su'aal dalbay kullu saaqid baa soo gelaya wax kastoo dhacay baa soo gelaya lafdu laa fi nakiraat laa oo loo isticmaalay nakiraat yacni mubtaduhuna waa nakiro khabarkuna waa nakiro waa laadii tacmalu camala inna fatansibu alsma wa tarfacu alkhabar laadaa weeye النص أو النافية للجنس لا رجل في الدار لا إله إلا الله ولفظ laaba siiq cumuumka ka mida oo fi nakiraati loo isticmaalayo uma maa baaxiga oo fii lafdi man ataa ku sugan kii la yimi lafdigiisa biha maada la yimi mustafhiman isagoo su'aal ku dalbaya waa maada istifhaamiyadahay uma alcumuumu ubilat dacwaahu fi lficli bal wmaa jara majraahu uma alcumuumu caamkii ubilat waa la buriyey dacwaahu sheegashadiisa fi lficli ficil lagu sheeganayo bal iska daaye wmaa jara majraahu ay wamaa jara majra alficli ficilka meeshiisa wixii marayna isaguna waa la mid shiku halkan wuxuu ku tilmaamayaa ficilku waxaynu leenahay alfaada caam noqota alfaada ayaahe caam noqota lafdiga caam noqonay halkaa la soo eego meel kale ayaa la eegi ima alkitaab wa ana bas qibladuna xagg inay xigtaa lafteeda ayib ficilku caam ma noqon waxaa la yidhi salla nabiyu sal اllahu alayh wasalam daakhila alkacba sala nabiyu sal اllahu alayh wasalam ama jamaca nabiyu sal اllahu alayh wasalam fi safar nebigu laba salaadood buu jamciyey safarka dhexdiisa safarkuna waa laba safarun طawiil wa safarun qasiir ma odhanaynaa xadiikaas waa ficil nabigu sameeyey calayhi الsalaaةu wasalaam oo xadiika wuxuu sheegayaa nebigu laba salaadood buu safarkii ku jamciyey waxaa laga hadlaya waa ficil la soo ma odhanaynaa ficilkaas wuxuu caam ku yahay sawaaء kaana asafaru طawiila aw qasiiran ma la odhanay maya sababtu waa maxay dee ficilku waa hal ficil wey marka ama wuxuu dhacay safar طawiila ama wuxuu dhacay safar qasiir labada midunbuu dhacay marka midunbuu noqonaya caam ku noqon ma ficilku waa sidaas ficilku caam ma leh marka ficil laga hadlayo haddii nafyi galo oo master loo celiyo kaas waa mawduuc kale laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa ficilka la samaynaya caam noqon maayo nabigu calayhi salaau wasalaam dakhala alkacbata fasallaa rakcatayn culimmadii baa waxay isku hayaan kacbada gudaheeda faral ma lagu tukanaya mise lagu tukan maayo xadiikaasi kacbaduu galay dabeedna labuu ku tukaday labadaasi ma sunna mise waa faral mise waxaan leenahay labadaba caan buu ku yahay mar haddii la yidhi salla uu ku tukaday yacumu wuxuu caam ku yahay fardan wanaflan ma ansaxaysa ma ansaxayso waayo labuu tukaday labadaasi faral iyo sunno ma wada noqonaya maya midun buu noqonaya ku ku tukadayna waa sunne e faral maaha wamaa jaraa majraahuna waxaa looga jeedaa wixii sida ficilka ah oo waa maxay ficil hadda nebigu sameeye calayhi salaatu wasalaam laga hadli maayo oo wuxuu sameeyey ma ah laakiin waa wax booskii ficilka jooga tusaale ahaan qada nabiyu sal allahu alayh wasalam bishufca liljaar nebigu wuxuu xukumay shufca inuu yeelanayo jaarku inuu yeelanayo marka ma odhanaynaa marka la leeyahay uu xukmiyey waxaa laga hadlayaa xaalad cayiman nabigu ma ficil buu sameeyey mise xukumka markuu sheegaya u dhawaaq ya qadaa bishufca ya ma ficil buu sameeyey ya u qoraya <laughs> dee uu yeedhiye xukumkii buu yeedhiye marka uu xukumay wey laakiin miyay la mid tahay sallaa u tukaday laba mida ah. marka meeshii hadal waa ku jiraa la soco laakiin dhinac kale markaynu ka eegno waxbuu xukumay waxa uu xukuma wax caam noqonaya ma waayo nin jaara oo u yimi ayuu nebigu wuxuu u xukumay saxaabigu taasuu ka sheekaynay oo wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin jaara ayuu shufcadii siiyey shufcada waa garanaysa fiqiga waa ku soo martay abishaaci soo minaan wli waa socda adigu waa la gaari doonaa insha alla haddana fiqi ma gelayno waxba qeexi mayno nacam shufacadu waxaa weeye labadii qofee guriga wada lahaa baloorhkii gurigii baloorhka ahaa laba qol iyo laba qoloo isku soo jeeday suuligii iyo waxa ka dhaxeeya kijadii daaraddii iyo albaabkii baa ka dhaxeeya laba nin baa wada iibsaday nin waliba laba qol buu degan yahay shuraakay ku yihin marka midbaa wuxuu doonay inuu iibiyo qaybtiisii suuquu galay waar laba qol baan doonayaa inaan iibiyo uu iibiyey nin baa yidhi toban dollar baan kaa siistay kii la deganaa wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo ninkaa aad ka hadda way kala iibsadeen lacagtiina way kala qaateen ninkii kalaa yimi oo gurigan saaxiibkaabaa iga iibiyey xaq wuxuu u leeyahay inuu yidhaahdo imsuu kaa siiye toban kun tobankaagii kun halkaa ka baxa uu ku iibsado markay soo gaadho in la iibsado kaasaa waxaa laha shufca la yidhahda faraha ka qaado de saasay ku dhaafto oo maxaa ku keenay guriga waa layga iibiyey hadduu iska socdo waa ka gubate laakiin waa inuu degdeg u qaataa waxaa la yidhi nebigu qofka jaarkaabuu shufco siiyey kii shariiga ahaa wax la wada lahaa waynu fahmna laakiin jaarku waa gurigii kugu xigay albaabka lahaa ee daaradda lahaa ee gaarka ahaa nabigu shufcu sii xadiiku saasuu sheegaya caam ku noqon maayo jaar kasta nabigu shufcu siiye miyay ku noqonaysa nebigu jaar kastoo madiine ku yaallay ma shufcu siiye xaaladdaa saxaabigu goobjoogga u ahaa unbaa laga hadlaya waa hal xaalo xaaladaasi markaa caam noqon mayso caam ma noqonayso waa maa majrahu marka waxaan leenahay waxaa laga yaabaa jaarkaasi inuu duruuf gaara lahaa inay wax wadaagayeen in dhibaata isaga imanaysa sidaa awgeed baa jaarkaa loo siiyey laakiin jaar oo dhan maaha loogama jiro uma alcumuumu cumuumkii ubtilat waa la buriyey dacwaahu sheegashadiisa filficli ficilkii iyo bal wamaa jara majraahu iska daaye wixii ficilka macnihiisa yeelanayay sida tusaalehani sheegaynoo kale isaguna waa la mid oo cumuum faa'iidayn maayo baab lkhaas wاlkhaaصu lafظu laa yacumu akara min waaxidi aw cama mac xasrin jara wاlkhaaصu khaaskii lafظun lafdi weeye laa yacumu aan camimayn akara wax ka badan min waaxidin mid aw ama cama caam buu noqday oo mid ka badan buu caam ku yahay maca xasrin iyadoo koobid lala qabo xasrigaasoo jara socday alkhaas waa casuaam waa casu alcaam lafdigu caam ma aha sidiisaba waa khaas oo midh baaba soo gelaya rajulun zaayidun mid baa soo gelaya caamma oo laa yacumu akara min waaxid mid ka badan maba aqbalayaba kaa khaas baa ama wax badan baa soo gelaya laakiin la koobay jaaa waxaa yimi alfon uu badan laakiin waa wax kooban isaguna waa khaas wlkhaasu khaaskii lafdun lafdi weey laa yacumu aan koobay akara wax ka badan min waaxidin mid aw ama camma caan buu noqday yani caamkii luqada looga jeeda wax badan baa soo gelaya caamkii istilaaxina maaha aw camma ama wax badan buu koobaya mac xasrin iyadoo waxaa badani ay xadaysan yihiin oo ay kooban yihiin xasrigaasoo jara socday wاlqasd bالتkhصiiص xayثuma xasل تmyiiز bacضi jumlaة fiiha dakل wاlqasdu in loo qastiyo bالتakhصiiصi khasisaad xayumaa xasal meel kastoo uu xasilo tamyiizu bacdi jumlatin jumlo badhkeed in la sooco fiihaa gudaheeda dakhala waa soo gala yani shiikhu wuxuu qeexayaa takhsiiska ayuu doonayaa inuu inoo qeexo wuxuu yidhi in loo qastiyo takhsiis meel kasto takhsiiska laga helo waa maxay waa tamyiizu bacdi jumlatin dakhala fi اljumlati biاlkhraaji wanaxwi takhsiisku waa in la sooco oo laga saaro waxa weeye bacdu jumla wixii duuduubnaa ee caamka ahaa qayb ka mida in la sooco kaasoo soo galay jumlada soo galay jumlada caamkii baa looga jeeday qaama alqawmu ilaa zaydan sooma qaama alqawmu alqawm jumlaa soo gashay ilaa zaydan baa laga saaray marka ilaa zaydan waa bacdu jumlatin jumladii buu kamid yahay oo waa laga saaray maxaa lagaga saaray tamyiiz tamyiiskiina hadda maxaa loo isticmaala tamyiiska waxyaaba badan baa loo isticmaalaya marka qayb laga soo saarayo mid guud tamyiiz baa la samaynaya waa laga soo soocaya laakiin soociddaasi dee waxay u baahan tahay wax ilaa baa la isticmaalaya oo hadda qaama alqawmu ilaa zayda maa qaama alqawmu ilaa zayda ilaa baa lagaga soo saaraya maxaa kaloo lagaga soo saaraya ya biifa min fatayaatikum almu'minaat in la sifeeyo maa jaa arijaalu maa jaaa arijaalu almushaatu raggii may iman soconaya laakiin de kuwo kale way yimaadeen soomaa marka almushaad baa lagu gaaryeela waa ama takhsiis waxbaa la khasiisa oo waxa weeye xataa iyo wixii la mida ayaa lagu khasiisa ama waxaa la sameeyey badalu bacdiya wixii la tamyiiska waxyaabo badan baa lagu saaraa marka takhsiiska guud ahaan muxuu noqonaya altakhsiis wa tamyiizu bacdi اljumla alatii dakhalat biاstimaai wanaxwiha kaasaa takhsiis la yidhahda caamkii in lagu khasiso qaybihii soo gelaya wax ka mida haddaynu soo koobnana waxaynu leenahay takhsiis waxaa la yidhaahdaa qasru lcaam calaa bacdi afraadihi qasru lcaam calaa bacdi eesh afraadihi caamkii in lagu koobo wixii soo gudagelayay qaybo iyadana waxa loo isticmaalaya waxyaaba kala duwan wma bih takhsiisu ima muttailu kama sayati anifan aw munfasilu wma bihi takhsiisu ima muttasil kama sayati anifan aw munfasil marka dee beytka la ilaalinayo akhriskiisa wmaa shaygii atakhsiisu takhsiisku bihi maagaba lagu khasisayay ima muttailun waa mid xidhiidha kamaa sayatii aanifan sida hadda inoo iman doonta aw munfasilun ama waa mid soocmaya labadaa mid buu noqonaya takhsiisku ama waa muttail ama waa munfasil muttasil bilkalaam alcaam aw munfasilun can alkalaam alcaam hadalkii caamkaana meel baa lagu sheegay kii khasiisayana meel baa lagu sheegay waa munfasil meel baa lagu wada sheegay waa muttasil wey wamaa shaygii bihi takhsiisu takhsiisku uu ku xasilayay ima muttasilun waa mid xidhiidha kama sayaأtii aanifan sida imaka iman doonta aw munfasilun ama waa mid soocmaya faالsharط wالtaqyiid biاlwaصf اtasل kadaka اlاstinaa wغayruha اnfasl faharu sharigii wtaqyiidu bilwafi iyo wafi in lagu qaydaa ittaal muttail buu noqday kadaaka sidaa waxaa la mida alistinaau alistinaa baa la mida iyo wahayruha wixiis ka soo hadhay kuwaasina infasala munfasil buu noqday shiikhu wuxuu yidhi mukhasiska muttasilkahay waa maxay koog waa shardiga caam baa la sheegay waxaad tidhi acti ulaaba aulaab albaa la geliya waa caam ulaabtoo dhan wada sii laakiin waxaa ka dabakeey in ijtahadu in waa maxay waa sharigu marka caamkii maxaynu ku gaariyeen ulaabtoo dhan maahe waxa wax yeelanaya waa kuwe waa almujtahidiin waa takhsiisun bishar waxaa la mid ah taqyiidu bilwasf famimaa malakat aymaanukum baad guursanaysaan addoommadiinna hablaha ah fatayaatikum addoommadii gaalana way noqonayaan aad lahayd muslimaatna way noqon karaan labaduba laakiin maxaa la yidhi almu'minaat tilmaam baa lagu qiimi marka maxaa baxay fatayaatikum ma ka dhacsantihi min fatayaatikum hablihiinnii addoommada ahayaa haysateen guursadaba le waa caam almuminaat baa lagu gaaraya kuwaasaad guursanaysaa marka fatayaadkii waxa baxay alkaafiraat baa baxay waayo caamkii waxa lagu qaydayy fatayaatikum waa caam waa jamcun mudaafun ila macrifa kullu fataa baa soo waxaa lagu qayday alkaafiraat tii gaaladda ahayd tii muminaadka ahayd marka gaalada la guursan maayo muminado keliya ayaa la guursanaya wa taqyiidu bilwasf ma muttail baa mise maaha waa min fatayaatikum wa caamkii almuminaatna muttail buu ku yahay kadaaka alistinaa baa lamid ina alinsaana alinsaan waa caam ila aladiina aamanuu muminiintii ayaa ka baxay iyagu khasaare kuma sugna shiikhu wuxuu hi waayruha kuwaa la sheegay wixii ka soo hadhay infasala munfasil buu noqday mutasilkii waxbaa ka hadhay badalu lbacdi mid la yidhaahdo walilaahi cala annaas annaas waa ilaahay dadka wuxuu ku leeyahay waa dadkao dhan xiju lbayt inay xajiyaan man naaskii baa laga bedelay man ayuu ku waajiba waa badlu bacdi min alkun waana muttail man istaaaca ilayhi sabiila marka kii awoodaya ayuu ku waajibay laakiin naaskaan awoodayn ku waajibi maayo aayadii baa la mida xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun qaatilu ladiina laa yuminuun halala dagaalama baa le kulluhum xataa hadday jizye bixiyaan baa soo gelaysa laakiin maxaa xagga dambe la dhiga xataa yucطu اljizya ilaa ay jizyada marka gaalkii jizyada bixiye ma lala dagaalamaya maya waa laga soo reebaya qaatilu اladiina laa yuminuun aladiina maxay ism mawsuul caamatan gaaloo dhan baa lala dagaalamaya soo gelaya kii jizyada bixiyey iyo aan bixin soo gelaya xataa yucطu ljizyata ilaa ay jizye ka bixinayaan markuu jizye bixiyo lala dagaalamay waa la khasisay waxaasoo dhan waa muttasil waxad اlاstinaa buu inoo joogaya wاllah aclam wsal اllah wslm lى nabiyina muxamed waalih wsaxbih